الحمد لله الذي هدانا للإسلام ونهانا عن اقتراف الذنوب والآثام والصلاة والسلام على محمد وآله الكرام أما بعد kelimadu waxay ku saabsan tahay mowduuca laydiin sheegay oo macnihiisu uu yahay in lays ogeysiiyo ruuxa muslimkaa dhiiggiisu inuusan bannaanayn oo rabbi subxaanahu wa tacaala u ilaaliyo dhowray iyo maalka ruuxa muslimka maxaa bannaan oo laga qaadi karaa isagoon raalli ka ahayn maxaase xaaraan ah maalkiisa iyo dhiiggiisa kelimadu ciwaankaasay ku saabsan tahay waxaana sababay ama keenay mowduuca inaannu ka hadallo baryahan dambe ama dhowrkii boqol ee sane u dambaysay ayaa waxaa muuqanaya daahiro ah in dad badan oo muslimiina ah ay fudaysanayaan dhiigga muslimiinta dad badan oo muslimiin ana dad dhiiggoodii bannaan yahay ama ridoobay ama gaaloobay ay difaacayaan waa cagsi nin wuxuu ku degdegi oo ku haliilayaa nin dhiiggiisu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka xarimay iyo maalkiisuba ninna wuxuu difaacayaa qareen u yahay nin ilaahay subxaanahu wa tacaala dhiiggiisii fasaxay hadurna ka dhigay mowduucu marka isagoo saa u weyn asal min usuuli shariicana ah baa haddana waxaanan helin ka soomaali ahaan ama culummadeenna waa weyn arrintan inuu istaago ka hadla ama ummaddii wuxuun masalada ka fahansiiyey marka anoo laygaga haboon yahay haddana waa isku dayahayaa wixii aan khaldo ilaahay subxaana wa tacaala ha dhaafo wixii aan saxana ilaahay subxaana wa taala ummadda ha ku anfaco waxaynu ognahay xurmada ruuxa muslimkaa dhiiggiisu waa iyo maalkiisu iyo cirdigiisuba waa shay macluum min addiini bidaruura muslimiinta kooda caamada kooda caalimka ka yar ee wax u kala baxeen iyo ka weynee waayeelka kulli waa ka dheragsan yihiin kitaabka in badan ka hadlay nebi maxamed baa salawaat ullahi wasalaamuhu calayh in badan sharxay muslimiintii baa ku ijmaacay waana shay caqliga bini aadamka uu keenaya marka naqlan wa caqlanba waa arrin la ogyahay ummadduna ku ijmaacday waana arrin ilmihii yaraa uu ku barbaaray kii weynana uu ku waayeelo oo ku cimriy laakiin maadaama isbeddelkaa uu muuqday hawshu waxay mudan tahay inuu xun laga yidhaahdo liyahlika man halaka can bayina wa yaxyaa man xaya can bayina ayadoy sidaa tahay haddana fududaysiga dhiigga muslimiinta la fududaysanayo ee zamanahan dambe soo baxay waa arrin ama astaan ka mid a astaamihii nabi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kana maqhraati kacaya inuu nabi yahay oo arrintaa foosha xun siday bay uga markhaati kacaysaa nabigu inuu nebi yahay iyadoon dhicin buu nabigu sii sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo uu sheegay in aakhiru zamaanka marka la gaadho dhiigga muslimka la fuudaysan doono oo ruuxu uu la mid noqon doono marka ruux muslima la gowracayo ama la dilayo digaag la gowracayo oo kale ama shay ka liitaba nabigu waxaa ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu yidhi baadiruu bilacmaali sitta acmaasha saalixaadka kala degdega lix arrimood lix musiibo oo soo socota intaysan idin soo gaadhin ilaahay caabudoo acmaasha iyo khayraadka badsadoo kaydadka rabbigay wax dhigta nabigu wuxuu ku bilaabay imaarata asufahaa musiibada koowaad idinku soo socto waxaa weeye dad wax magarata ah oo maangaab ah oo laga ra'yi badan yaho sufaha ah ayaaba xukunka qabsan doona maamulkii iyo dowladdii iyo taladii iyo hogaamintii muslimiinta waxaabaa gacanta ku dhigi doona wax magarato indheer magarato makas dadaan waxba u baxsanayn caamo iyo juhalo dimuqraadiyiin iyo calmaaniyiin shuuciyiin laa diiniyiin kafaro iyo wax la garan wa baaba gacanta ku dhigi doona markay hawshu sidaa noqoto ruuxii muslimka ahaa madallad iyo dowladu ku hoosgabadoo harsada ma haystee ma cibaadaysan karo qax buusan ka baxaynin xabsi iyo jeel buusan ka baxaynin amni darre iyo qulqulatuusan ka baxaynin meel lagu fai lagu cibaadaysta marka ma jira ilaahay ma qadaro subxaanahu wa tacaala kenya hadda way foolanaysa hadday si xun u dhasho masaajidka waa ka qaxaysan soo ma waa hal foolanaysa wey marka ilaahay ma qadaro subxaanahu wa tacaala haddii amnigu wax iska bedelo cibaado badan baa soconaya marka nabigu markuu leeyahay imaarata sufahaa intaysan idan qabsanin acmaasha badan la imaado badsada kaydka rabbiga waxaad dhiganaysaan taasuu oga jeeda salawatullah wasalaamu caleyh musiibada labaad wa katrata shurad ciidanka iyo booliska iyo nabad sugidda iyo amniga waxyaabaha ka shaqaynaya caraka waa noqonay meel kasta cubidaa lagugu dhagahayaa mid traafic baan ahay ku yidhaahda mid ku yidhahda boolis baan ahay mid ku dhaha sirdoon baan ahay midku yidhahda xaafadda amnigeeda la ixil saaray warsoo shaqa ma lihi ma danahada qabsati booliska carraka waa noqonay milatariga iyo ciidamaha waxbaan sugaynaa amniga ku hayaa meel kasta ridda kugu soo geli meeshii waagi hore ummaddu weligeed ay saxanayd oo ayagu issixi jirto khayrka laysfari jiray xumaha layska reebahayay ayadaa boolis ku hay xaaladii ka asidiisay kari waayaan nin qaado ama madaxweyneoo mas-uuloo loo tago hawsha kala tuuraa jiri jira laakiin waxaan la soo daaya la siqahayo masaajidkaa la buuxo waxaa laga yaabaa in mukhaabaratif ka yahay oo ka kula tukanhayo uu balaayo yahay oo markaad iridda ka baxdaa ku sheeda kaa fiirinhayo wixoo dhan baa waxay wada noqdeen wada basaas iyo balaayay noqdeen marka xilliga intaan la gaadhin oo ruux uusan shakiyin kan amuu ku sheegaa kan amuu ku dacweeya waxaa ka dhacdaa waddamaha qaarkood inaysan is-aaminin wiil iyo aabbihii iyo hooyadii iyo xaaskiisii iyo walaalihii oo nin kasta nin kale sirtu ka qarsanhaya wiilku waa mucaarad duqu waa muxaafid hooyadu waa muxaayid dood cidna lama jirto marka musiibadaasuu nabigu ka digaya salawaatu haddaba taagan mar horena soo bilaabatay nabigu wuxuu ku afreeyey salawaat ullahi wasalaamu calayhi ku saddexeeyey wa bayca alxukmi xukumka iyo mas-uuliyadda iyo maamulka iibkiisa intaan la gaarin la iibsanin ayaadna cibaadada badsada bayca alxukmi bacdu ahlicilm waxay ku fasirhayaan shayga qaadigu markuu garta qaadahayo sida markaa u muuqatay diintu ay tilmaamayso asaguna awooddiisa ay gaadho ku xukumi jira rishwo iyo laaluush iyo kiitikudhoogo iyo waxyaabaa noocaasa ma jirin hadday jiraanna naadir bay ahaayeen muslimiintu sida wanaagsan iyo dhanka wanaagsan bay u badnaayeen laakiin beriyii dambe waxaa soo baxday ninkii shilin leh ee xoolo badanun bay gartu raaci waa sida hadda jirta haddi haddii aday nin kale wax isku qabataan ama ninka laga tol badan yahay baa laga xukumi oo ninka tolka badan laandheeraha ina hebel hebel ah ayay baashu raacaysa oo lagu muqoonin aysan ka ahayn shiin baa lagugu muqoonin sugi mahaye ninka daciifkii laga tabarad badan yahay ee taagta daran sugi mahaye in ninka qaadiga ah ama geedka fadhiya garta fadhiya uu hawshi u kala gooyo si rabbi ku ogyahay taas waa lagu fasiray oo eexada iyo jawrka ah waxaa kaloo lagu fasiraa xukumka waxaa weeyaan waa alkhilaafa khilaafadii iyo imaamadii muslimiinta adduunya la dhaafsan doonaa oo xukumkii in la raadiyo muslimiinta la mideeyo xaakim waaxida loo sameeyo ahayd wuxuu noqonayaa mid la kala iibsado kalba mid loo dhiibo ninkana ninka muslimiinta u suuban oo wanaagsan oo maamuli karo hawshana ka soo bixi kare ha loo dhiiba ma ah ninka shilinka bixiyaha kursiga la saari loo kaambayn garaynay isagaa la dooranay asagaa la keeni hawshu maaha yaa u shaqaadi kara muslimiintana dan oogu jirta waxba qaban kara ee waxaa weeye yaa shilin fiican bixinaya hadhowna xoogow duqayda sandareera u daadinay taana waa lagu fasira almuhim talada iyo maamulkao fasaadana musiibo kale wey qodobka afraad waxaa weeyaan maxalu shaahidka ah wastikfaafan biddam nabig wuxuu uhi waxaa la gaari doonaa xilli dhiigga la fududaysto waa istikfaafan la fududaysto oo la dhayalsado oon danbaad aan ka gelinba ruux baad gawrici dhiiggiisa baa qulqule hawl ku talla maaha inaad diyaag madax kaga istaagtay inaad raha ku joogsatay ma kala taqaanid laisweydiin maayaba meeshu waago ruuxa muslimkaa markuu ruux muslima dilo adduunku uu qaadi waayi jiray ee culayskiisa la dareemi jiray waxaa garab socota oo musiibo kale ah in gaalkiiba walaal laga dhigan oo saaxiibba laga dhigan oo muslimkii iyo muslim shee ninkii muslimka sheeganaya ama islaamka sheeganaya iyo gaal wada socda ay muslimiintu ku duulayaan murtadiin iyo kafaro cadcad la difaaci bal waxaa garab socda in maanta culmo fatwoodeen waaweyn ay yidhaahdeen ninka gaalkii maanta adduunka jooga dhiiggiisu waa xaaraan sida ruuxa muslimkaa dhiiggiisu xaaraan u yahay waa gaal kastoo maanta adduunka jooga wuxuu la mid yahay dadka muslimiinta ah yacni waa laba marka daraf oo aada u kala fog oo musiibo ah nabigu wuxuu raacshay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa qatiicat araximi iyo qaraabadoo la gooyo qaraabo goys asna waa musiibo soo socota raxim shay la yaqaano aha diinta ka mid a ah lagu janno tago muslimiintuna ay u baratamaan oo loo oratamo laakiin hadda waxaa loo arkaaba qaraabo xidhiidhintu inay tahay xoola khasaarin oon bisisku soconaynin ma doonaysa hebel inaad xoolo yeeto waxaa ku soo baxayna waxaa ku soo galayna meel ku qor waxaa kaa baxayna meel ku qor in iyo awd bay soo saaren waxa la yihahdo bimacnaa yaan qaraa waxba la siinin wey deyn lama bixiyo saaxiib lama waxay koobshaha ka cabin meel ku gur hawsha noocaa waxay ku bari inaad qaraabada goyso idan qatiicat araxim waa shay taagan oo shaayaca oo faashi ah oo ummaddii ka dhex muuqda oo ninku uu kuleeyahay hooyada baan xidhinaya laakiin xaaskaan qaba hooyada hawl itaalla ma ah bal waxaa ku iman qadaayaad ah gabadhii oo lagu furay hooyada maxal lacag boqol dollar ogu dirtay caruurtuu dhaya abti inuu xidhiya diyaar ma ah sododii xaaskiisa dhashay diyaar ma ah hooyadii laakiin inuu dhaqaalayo diyaar u yahay bal reeraha ku dumahaya waa musiiba cagsina waa dhici karta oo gabadhu hooyadeed iyo walaalaheed iyo walaalkeed bay wadataa ninka hooyadii iyo aabbihii iyo walaalihii hawlu u taalla ma ah waa la kala xayana waa laba dowladood oo mucaarado meel wada degan marka musiibo taagan wey ilaahay subxaana wa tacala muslimiinta ka badbaadiyo qodobka u dambeeye lixaad nabig wuxu uhi salawatullah waslam aley wanashwan yatakhiduuna alqur'aana mazaamiira yuqadimuuna axadahum liyuhaniihim wain kaana aqalahum fiqha nabig wuxu sal slam waxaa kaloo iman doona dhallinyaro iyo dhalin iyo fac yaroo soo kacay kuwaasoo qur-aanka ka dhigan doona turumbe iyo wax lagu geraaroo lagu heeso qur-aanku in si khushuucla loo akriyo la tadaburo macaanidiiso la dhuxa la doonay laakiin qur-aankii waxaa laga dhiganayaa sida heestaa loo qaaday laxan baa loo yeeli waa la jidjiidayaa idan waxaad noqonaysaa ma qur-aan baad dhegaysanaysaa mise hees baad dhegaysanaysaa ma nin cod quruxsanoo fanaana miyaad dhegaysanaysaa mise qaari qur-aan akhriyaad dhegaysanaysaa ma kala taqaanid bilaadda qaarkood baa ku aafaysan oo arrintaas aada caan ugu tahay nabigu wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi mid ka mida ah qolyaha dhallinyarada ah bay imaam ka dhigan hayaan oyna tuji leeyihiin nabigu wuxuu waxay u horumarinayaan inuu u heeso oo laxankaa quruxsan ay ku macaansadaan haba noqdo ninkaa yarka ee qur-aanka saa u akrinaya ninka ummadda ogu aqoon yarba cilmigiisii iyo aqoontiisii iyo diintiisi la eegi maaye sawd qureexa la fiirinhaya mid weyna waayeelo qur-aanka xifsan laakiin aan cod quruxsanayn hadduu caawa idin tujiyo waad kaa dareeraysaan salaadii buu nagu dheeriyey waa ku daallay wiil yaroo laakiin nawnawla ah oo cod malan oo dhagaha idin goynhaya hadduu idin hor istaago caawo dhan waa taagnaanaysaan idan qur-aanka ma danaynaysaan codka danaynaysaan macnuhu kaasuu noqonaya marka nabg xu sal l slm yuqadimuuna axadahum midkood bay hormarinayaan maxay u hormarinayaan liyuqanihim soo u heeso win kaana aqlhm fiqha wfii riwaaya yuqadimuuna arajula laysa biafqahihim walaa aclamihim maa yuqadimuunahu ila liyuqaniihim taa macnaheedu ma aha in aynu durayno waxna ka sheegayno dhallinyarada soo kacday ee qur-aanka iyo diinta baranaysa wax lagu farxo wey laakiin aafadaana ha layska jiro nicmo kasta nuqsaan bay wadataa waxbaa ku hoos naban adduunku dhan baan saafi ahayn idan wanaaggaa iyo khayrkaa socday ilaahay ummadda maanta ku irsaaqay haddana dhibka yaree dhanka la socdana ha layska ilaaliyo arintaas nabi uu sheegay ee uu tilmaamay xilli kun iyo dhowr boqoloo sano laga joogo ka hor uu tilmaamay wax taagan wey weliba saddex boqol sano u dambaysay waxaad arkaysaa nin dhiigku ku banaysanhaya hebel waxaa weeyaan waa nabadiid weeye bismi lirhaab ninna wuxuu ku banaysan bismi alqabiila ninka waa hebel baa loo dili dembi uu iga galay ma laha waxaa lihi hebel baa la dilay yaa u dhigma allii hebel hebel ma uma dhigmo yaa u dhigmo hebel mid magaalo joogo allihi allaya yah oon warbu ahaynin baa waranta yaa warmogada lagu dilhayaa idan bismi alqabiil ku banaysta nin ku banaysta bism alhayba waxay yaqaaneen boqorradii hore carbeed qaybo ka mid a ah in dadka la laayo si boqorka looga haybaysto bal rag ba waxay u dileen boqor carbeed baa mar wuxuu soo maray niman dhallinyaro meel ku ciyaarhayo may ruux xabaalay ruux dhintay xabaalay markii boqori la arkay baa dharjac la siiyey waa la kala cararay nin baa soo hadhay la odhan jira ziyaada dabbi baa soo hadhay oon cararin boqorku wuxuu ihi maxaad carari weyd wuxuu wax dembi oon galay ma ogeyn buui nin baa iga dhintoon xabaal hayay waanu ducaynhayaa meel looma socdo maxaan u cararhaya surkaa laga gooyey muxuu liannaka tujari annaas calaya buuri dadkaad igu dhirin buui ood marba haddaad carari weydo ood firix siin weyday nin cawo adag inaad igu baxdaa laga yaabaa yacni ha lagaa cabsado oo wadada ha lagaaga leexdo marka boqorka la arko koobka ha jabo oo ruuxa farganaxo gabadho ha dhiciso bara dadka loo layn jiray marar ka mid ah hadda waxaa loo layn aad arkaysaa mid hebel waa nabaddiid dowladdu ka soo horjeedaa mid bismi qabiil loo dilo mid lagu dilo dhiiggiisu waa bannaan yaho bikufri ta'wiil lagu dilo yacni intaasoo daraa'ic baa taalloo dadka dhiiggiisii lagu bannaystaa oo caalamkao dhan baa ka jirta arrimahaasaa marka keenay inaan masalada waxuun ka tilmaanno ee hadalkuna dhowr xalqo iyuu noqon doona xadiidka hore sheegay horta waxaa soo saaray axmed iyo abu cubayd ibn abi dunya iyo tabrani iyo keyrkood waana mukharaj fi silsila asaxiixa sagaal boqol toddobaatan iyo sagaal risaalada koobaad ee u horeysa qodobka koobaad waxaynu soo guurinaynaa nusuusta iyo aayaadka iyo axaadiista ku yimid weynanka iyo dembiga uu leeyahay ruux muslima dhiiggii kada digaysa xumaanta arrintaa ka digaysa waaynu soo guurin doonaa kelimada ee qodobka ku-xiga waxaa weeye in aayaadka iyo axaadiita fara badan en meesha ku sheegi doono insha allahu tacala qodobka koobaad macaanida ku timid aynu khulaasayno macaanida aynu ka dhuuxnay ama aynu kala soo baxnay ama culummadu ay tilmaameen aayaadkaas iyo axaadiidta inaan ururino si loo fahmo qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa inaynu soo gurno ahlucilmiga iyo culummadu waxay ka yidhaahdeen masaladan aynu marayno ee ah dhiigga muslimka iyo maalkiisa iyo sharaftiisaba qodobka shanaad wuxuu noqon doonaa qodobka afraad wuxuu noqon doonaa ijmac ahlicilmi inaan soo gorino oo masalada ku saabsan qodobka shanaad wuxuu noqon doonaa in la caddeeyo la qeexo muslimka la sheegay ee qur-aanku ka hadlay ee sunnada nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh ee ka hadashay ahlucilmiguna ay ka hadleen ijmaacu lmuslimiinna uu ku guntamay waa muslimke muslimku waa in la qeexo maxaa muslim lyada islaam iyo iimaan waxa loo yaqaan in ayadana aan qeexnaan doonayna insha allahu tacaala mumin iyo faasiqna xun aan ka tilmaano masaa'ilka macnaha ku tacalluqa qodobka lixaad wuxuu noqon doonaa in la caddeeyo alkufr walnifaaq walfusuuq walcisaan wanaxw dalik kufri maxaa la yihahdaa kaafir waa kuma fisqi maxaa la yihahdaa faasiq waa kuma masaa'ilka macaanida ku timaada in la qeexo maadaama islaam laga hadlayo qodobka toddobaad wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala asbaabta bannaysa ruuxa muslimka dhiiggiisa oo qodobkuu dheer noqon doona insha allahu tacaala eh, arrintuna ay ku dul wareegayso waxyaabaha keena ama banneeya ruuxa muslimka dhiiggiisa kuuna fasixi kara maalkiisa inaad xoog oga qaadato iyo wixii lamida ah ku la tacalluqa masalada iyadaa qodobka sideed wuxuu noqon doonaa in la caddeeyo shuruuda loo shardinayo markaad leedahay ruuxan waa gaal ama xoolihiisibaa bannaan ama dhiiggiisibaa bannaan aad leedahay shuruudda culimmada u dejiyeen qur-aankuna u tibaaxay sunnaduna ay qeexday iyo cudurdaarada keeni kara ruuxii asagoo ku dhacay sabab dhiiggiisi banneeya ama ku dhacay sabab maalkiisii banneeya ama ku dhacay sabab xoolihiisii banneeya iyo cirdigiisii iyo sharaftiisii haddana acdaabta mancin karta arrinta ayada hor istaagi kartaa inaan wax ka tilmaano qodobka sagaalaad wuxuu noqon doonaa in la caddeeyo yaa xukumka iska leh oo hadduu ruuxii gaaloobo ama dhiiggiisu bannaanaado ama maalkiisi bannaanaado in xugum laga fuliyo go-aan laga qatiya iska leh ma nin kastaa iskale mise dad gooni ah bay hawsha khusaysaa qodobka tobnaad waxaa weeye intaasoo la helay ruuxuu dhiiggiisu bannaanaaday shuruudina laga helay wax maanic iyo cudurdaarna uusan jirin xukumkii ninkii fulin lahaana uu taagan yahay ma bannaan tahay in ruuxii layska cafiyo layska sii daayo maslaxatan wa jamcan likalimati lmuslimiin in laska fasaxaba isagooy bannaantay in la dilo ninkii dil uu diyaar yahay dhiiggiisu bannaanaaday bidaliil maalkiisu bannaanaaday bidaliil haddana in layska sii daayo lilmaslaxa ma bannaan tahay adna waaynu ka hadli doonaa insha allahu tacala qodobka eh, kooiyo tobnaad waxaa weeye in la soo ururiyo sideedii risaalo wixii ku yimid sideedda qodob ee hore inaan khulaasayno macaanida ku yimid wixi aynu ku sakatayn aan dib u saxno in sha allahu tacaala qodobka labiyo tobnaad waxaa weeye aragti sharcia ru'ya sharciya fii xukmi diyaari walmujtamacaat alislaamiyati almucaasira alyowm in aan aragti sharci ah ka tilmaanno maxaynu ka qabnaa dunida maanta aynu dhex joogno ama diyaarta iyo xukuumaadka caalamka maanta ka jira ama wadamada maanta adduunka ka jira iyo bulshooyinka ku nool maxaa u xugma inuu ruuxa muslimka go-aan ka qaato wey war dadka maanta dunida ku nool khaasatan konton iyo toddobada dowladood ee islaamiga ah ama islaamka u nasab sheegta go-aankeed ka qaadan maxaad ugu talageli dowlaad aw duwaylaad kaafira murtada can iddiin alislaami mise waxaad ugu talagelaysaa inay yihiin dad dowlada muslimiin ah xukumkaad ka qaadatay dowladda ama marka islaam ha noqdo ama kufri ha noqde bulshadii ku deganeed wadanka asaga xukumkay qaadanaysa ayadna waa in ru'ya sharciya la tilmaamo qodobka ee saddex iyo tobnaad wuxuu noqonayaa masalat اlmuwaalaat wاlmucaadaat aw alwalaa wاlbaraa oo masalo muhiim ah inaynu ka hadalno iyo masalada raacaysa ah tadbiiqu الshariica alislaamiya iyo masalada raacaysa fiqhu ljihaad almucaasir alyowm saddexdaa qodob oo isku qoofalanoo fii qodob waaxid aan gelin doona insha allahu tacaala aydna waa qodobka saddexiyo tobnaad qodobka afariyo tobnaad waxaa weeyaan waajibuna naxwa tilka shucuub qodobka u dambeeya shan iyo tobnaad waxaa weeye tawsiyaad wa khaatima e, lima sabaq dardaaranno iyo gunaanad ku saabsan wixii aanu soo sheegay shan iyo tobanka qodob baan jeclaa inaan ku ururino kelimadeenna ballaaran ee ciwaankeeda laydin siiyey caaw waxaynu ka horeyna insha allahu tacaala waxaan isku dayay intaan hadalka soo ururin karan ururiyo laakiin maadaama mawduuc iska ballaarhan yahy haddana inay dhowr habeen noqoto ayaa laga yaabaa qodobka koobaad waxaa weeye nusuusta ku timid fii xurmati dami lmuslimi wa maali wa cirdi yacni dembiga oo cinda allahi subxaanahu wa tacaala arrinta ay ku leedahay wa cinda ashariica alislaamiya baynu tilmaamaynaa nusuus aad u fara badan ayaa macnaha ku timid ummaddana oga digaysa dadka muslimiinta inay ku degdegaan dhiigga muslimiinta ama ku degdegaan sharaftooda iyo nasabkooda inay wax ka sheegaan ama ku degdegaan xoolahooda iyo maalkooda nusuus aad u badan wey laakiin waxaanu kaga soo gaabsanayna ilaa dhowr iyo toban daliil baynu ku gaabsanayna daliilka koobaad waxaa ka mid ah qowluhu tacaala wman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannam khaalida fiiha waqadiba allahu waacadda lahu cadaaban cadiima aayadda sagaashan iyo saddexaad min suurati nisa waxay tilmaamaysaa oo rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay ruuxi dila ruux mumin ah muslim baa loo jeedaa waman yaqtul muminan mutacamidan liannahu haddii la kala qaadana way kala duwan yihiin ida ijtamacaa iftaraqa wa iftaraqa ijtamacaa wey waxay odhan jireen waa faqiir iyo miskiin oo kale ama rabbi iyo ilaah oo kale waxaa tidhahdaba idan waman yaqtul muminan ay musliman ruux muslima ruuxii dilaaya mutacamidan xaalo u kasay si kasa oo lakaco bagaad u dish ninka abaalkiisu rabbi waxaa weeye buuhi jahanam inay jahanamo la geeyo la cadaabo la naara wey khaalidan fiiha asagoo weliba ku waaraya jahanama aan laga saaray waqadiba allaahu calayhi ilaahina waa u cadhooday walacanahu rabbina waa lacno naxariistisa waa ka fogeeyey wa acadda lahu cadaaban cadiiman cadaab aad u kulul oo weyna rabbi waa u dargareeyey yani waa nas aad u culus wey waciidka ku yimid ruuxa muslimkaa dhiiggiisaoo lagu degdega ama la bannayso inta waciid ee ku timid fi sunna aw fi aaya alkitaab aayadda ugu adag wey aayad ka culus ama daliil ka culus xagga adayga ma jiraan waxaa isdaba yaalla fajazaa'uhu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacanah wa acadda lahu cadaaban cadiima waa shan qodob shan ciqaab iyo jazo kala duwan oo kala adag wey aayaddaas macnaha ku jira iyo culummadu waxay ka yidhahdeen waa inoo dambayn doonaan oo risaalada dambaynu ka dhigaynahay ibnu cabbaas baa aayaddan aada u ictimaadi jiray wuxuuna muujin jiray ruuxii dilaayay qof muslim ah dhiiggiisana bannaysta si kastana u dilaayay inuu yahay mukhallad fi naar jahanamana ku waarayo towbana uusan lahayn si kastoo u toobad keenan aan toobad laga aqbalayn halkaasuu mari jiray ibnu cabaas wuxuu leeyay lama anzalat aw lama unzilat alatii fi lqur'aan markii la soo dejiyey buu aayadda ku jirta fi lfurqaan suurat tabaarak ku jirta wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaha aakhar wlaa yqtuluuna الnafsa alatii xarama allah ila bاlxaqi walaa yaznuun wman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu اlcadaab aayadda markii la soo dejiyey qaala mushrikuu quraysh buuri mushrika ahli maka aayaddan markay soo degtay reer maka waxay yidhaahdeen qad qatalna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq wa dacawnaa maca allahi ilaahan aakhar waqad atayna alfawaaxish idan marka wax rajo oon leenahay ma jirte waban iska joogaynaa inaan islaamka soo gallaan doonayni islaamka laakiin soo gelidiisa aayaddan baa naga hortaagan bay dheh waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila bاlxaq walaa yaznuun saddex qodobo culculus baa la sheegay yidhahdeen ilaahay khayrkii waanu caabudnay oo hubul iyo laati iyo cuzi iyo balaan daba taagnay sidoo kale waanu zinaysan jirray faaxishada wax naga hortaagnaaba ma jirin ninkii un asagu sharaftiisi iyo gobnimo oon oga leexda mooyeen diin ka hortaagan ma jirin sidoo kale naf rabbi xarimina waan layno waan goynay waan isku duuli jirray waa isbaabi'in jirray qabiil baa laisku baabi'in jiray muslimiinna waan baabi'inay idan marka waxay dheheen see marka ku islaana waa yahay dee cadaab bana waman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu alcadaab yowma alqiyaamati waykhlud fiihi muhana ila man taab idan intaasaa soo degto hore ibn cabaas wuxuu hi marka faanzla allahu tacaala ila man taab waykhlud fiihi muhanan bay xisaabtu ku ekayd kufaaru quraysh baa calaacalay islaamkii waxay dheheen soo geli mayna hawshanaaba taallaba ilaahay wuxuu soo man taaba وآmنa وcamila cmلا صاaلحa faulaaئika yubadil الlah xasanaatihim sayi'aatihim xasanaat wa kana allahu afuura raxiima aayaddaasa soo degtay idan ninkii toobadkeena ee kufrigii ka toobadkeene shirkigii ka yimaado islaamka soo gala nufuusta dambena iska ilaaliya zinana iska dhowraayo kuma jiro istinaa daba yaallo rabbi waa soo reebay ibn cabaas wuxuu ihi fahaadihi aayadan dambe suurat lfurqaan ku jirta wladiina laa yadcuuna maca allah liulaaika gaala iskalabu aayad gaala khusayso weeye kufaaru qurayshii wixii gaal la lamida bay u taallaa gaalku hadduu ilaahay kheyrkii soo caabudi jiray oo muslimiin baabi'in jiray oo dhiigga banaysan jiray oo sinaysan jiray ayi dembi min adunuub uu soo galay markuu islaamo dembigiisi wuu hobanaya qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfir lahu ma qad salaf camr bn caas nabig wuxuu hi amaa calimta ya camr ana alislaama yajubu maa kaana qablah idan aayaddan buuhi ibnu cabaas ilaa man taaba ha la soo boodin wadaadu ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa waxay u taallaa buui gaalay u taallaa laakiin ruuxi muslim ah ee ruux muslima dilaayay waxaa u taalla waman yaqtul muminan ibnu cabaas warkiisa waad fahmaysaan bay la tahay saasuu taagan yahay wa ama alatii fi nisaa buui ama aayadda ku jirta suurat nisa ku jirtaay wahuwa qowluhu tacala wman yaqtul mumina mutacamida fajazaؤuhu jahannamu khaalida fiiha wغadib allahu calayhi walacanah waacadda lahu cadaaba cadiima wuxuu ihi faاrajulu ida carafa اlislaam wa sharaa'icah ثuma qatla fajazaؤuhu jahannama laa towbata lah aayaddaas hore iyaysan ku dagin buu ihi aayadda suurat اlfurqaan gaalay u taallaa fiqiga qur-aanka annagaana la weydiiyey bui annaga reer qurayshyada reer bani cabdilmualiba qoyskii reer bani haashima ka warqabna hawshan aayadda gaalay khusaysaa laakiin ruuxu muslima ee asagoo diinta islaamka soo galay shareecadana garanaya ruux muslima kas iyo ulakac u dila abaalkiisu waa jahanaba buui towbadna ma laha ibn cabaas halkaasu ka taaganya hawshu marka hawl fudud ma aha waa in la yska ilaaliyo aad iyo aad looga dhowrsado lagana cararo saciid ibnu jubayr oo ardaygii ibnu cabaasa ah wuxuu leeyahay fadakartu dalika limujaahid fatwadan ibnu cabaas baan u sheegay mujaahid ibnu jabr almaki asna ardaygii ibnu cabaasa faqaala wuxuu yihi ilaa man nadima sheekhii ibnu cabaas waa saxan yahay laakiin ilaa man nadima way ku jirtaa meeshu waa sidee waman yaqtul mumina mutacamidan fajazaؤuhu jahannam khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacanh waacadda lahu cadaaba cadiima ay ila man nadima ninkii toobadkeena meesha kuma jiro leehay mujaahid wuxuu hi ibn cabaas baasha waa dhudhuujiyey ninkii toobad keena ee shallaytooda ee qoomameeya annadamu tawba gaal gaalnimo ka toobad keenay baaba rabbi ka aqbalay ruux muslima in la dilo rabbi in lagu gaalooba kee daran in rabbi lagu gaalooba daran oo lagu kufriyo o loo shariig yeelo tii daraydba rabbi hadduu cafiyay tanlcibsaqiirka ah marka loo firiya gaalnimada loo fiiriyo maxaad moodaa buuri war ilaa ma nadima mesha waa in la raaciyo mujaahid ibnu jabr asna waa ka murmahay ka doodahay waad maqlays laakiin saxaabigu hadalkiisu hadal tiran maaha hadal aada culus wey xadiidkaas dheer ibn cabaas uu ku fasiray aayadaha waxaa soo saaray bukhaari saddex kun sideed boqol soo saaray min ariiqi saciid ibni jubayr weli wuxuu leeyahay saciid fii ariiqi cinda muslim wuxuu leeyahy qultu libni cabaas ibn cabaas waxaan ku idhi aliman qatala mu'minan mutacamida min towba ibna cabaasow ruux mumina ruuxii dilaaya towbad ma leeyahay noqosho ma leeyahay dembigii wax lagu dhaafa ma jiraa qaala laa wuxuu uhi towbad ma laha saasuu istaagay qaala saciid mujir waa nin fiqihu caalima sheekhiisiba ha noqdo ibnu cabaas oo ha noqdo saxaabi ka aqoon badan xabru lumma wuxuu ihi fatalawtu calayhi waxaan ku dul akhriyey waan la niqaashay buui fatalawtu calayhi hadi alaaya alatii fi lfurqaan waxaan soo jeeday buu yidhi aayaddii furqaan ku jirta waladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar walaa yaqtulu anafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun ilaa man taaba aayadda baan waday bu aayadda baan dhammaystiray ibnu cabbaas wuxuu yidhi haadihi makiyatun aayaddan suuratulfurqaan ku jirta waa aayaddu maka ku soo degtay saddexiyo tobankii sane nabigu maka joogay qur soo degay kamid mid tahay makiya wey nasakhatha waxaa cagta marisay aayatun madaniya aayad madiina ku soo degtay baa baabi'isay waalxukmu lilmuta'ahiri min alqur'aan xukumka dambana waxaa iskale qur-aanka dambeeyey aayaddan hore waladiina laa yadcuuna yasan maqluub iyo xullub kuu geli aayad maka kusoo degtoo mutaqadima ah wey aayad ka dambaysay oo tashriicu degayey axkaamu shariica alislaamiya aqlabuha aw kullaha ay soo degtay aayad soo degtay baa jirta oo suuratu nisa ku timid oo ka dambaysay idan aayadda hore waa mansuuqa bu waxaa muxkamo oo shaqayn aayadda dambaysa ee ah waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaahu jahannam xaggee toobad kaga jirtaa bu fajazaahu jahannama la yidhi khaalidan fiiha baa la yidhi waqadib allahu calayhi baa la yidhi walacana wa acadda lahu cadaaban cadiiman aw toobadu meel laga fadhiisab saciid ibn jubayr kaa maqan tahay fadhiisabu saddex kun labaatan iyo saddex muslim kaga jira saddex eber laba saddex halkaasuu kaga jira bukhaarina wuu soo saara islam xadiidka wuu soo saaraa afar kun shan boqol iyo sagaashan afar kun toddoba boqol lixdan iyo saddex min ariiqi saciid ibn jubayr basna kusoo saara wuxuu leeyahay ikhtalafa ahlu lkuufa reer kuufa ismaan dhaafay buu isku dhacay labada aayood baa laisku qabtay ibnu cabaas markaa wuxuu soo jiraa aaif ama madiina uu soo jiraa saciid ibnu jubayr marka wuxuu ka qayb galay dood cilmi ah oy culummo isku qabteen oo ka dhacday kuufa ciraaq waxay isku mandhaafeen fii qatli lmu'mini ruux mu'mina haddii la dilo oo ruux kas u dilo si ula kaca oon khalad ahayn tawbad ma leeyahay mise malahay isku qabteen wadaadihii kuufa jooga muran baa hilfaa laiskugu qaado waa la niqaashay waxaa la yidhi ragga maanta nool ibnu cabaas wax ku dhaama ma jire ha loo wargeeyo fartaxaltu ilayhi bu waa su safray bu safar ciraaq baan intaan ka imid baan daa'if soo aaday ama aan madiina soo aaday fa dakhaltu ila bna cabbaas su-aashii baan weydiiyey doodii baan u bandhigay buuri ibna cabbaas wuxuu marka wuxuu yihi nazalat fii aakhiri maa nazal walam yansakha shay buuri iyo kaa hoos bixin buuri aayaddan waman yaqtul mu'minan waxay ahayd buuri qur-aankii u dambeeyey soo degay bay ku jirtay wax qur-aan oo ka dambeeyo oo nasakhayna ma jiraane aayaddan dambe ku dheg buuhi warka reer kufuna bannaanka gee nasalat fii aakhiri maa nasal aayaddu waxay la soo degtay qur-aanka u dambeeye soo degay ka mid ahayd walam yansakha shay muslim xadiidka waa soo saaraa saddex kun labaatan iyo saddex abu daa afar kun laba boqol toddobaatan iyo shan nasaa-i mujalladka toddobaad siddeetan iyo shan mujalladka sideedaad lixdan iyo labo kubraana waa kusoo saaraa meelo badanna waa ku jira xadiidku wuxuu soo istaagay ibnu cabaas aayaddu waa min aakhiri maa nazla min alqur'aan qur-aan ka dembeeyo nasakhayna ma jire iyaduna waxay caddaynaysaa in ruuxii muslimkaa ee kas loo dilay kii dilay uu ahlu naar iyo naarna ku arayo towbadna uusan lahayn hadduu doonaya ha noqdo adduunka ninka u cibaada badan aayadda ayada waman yaqtul mu'mina mutacamidan waa aayaddii ka hor istaagtay saxaabo fara badan inay ka qayb qaataan dagaalihii dhex maray saxaabada ibnu eh, cumar iyo moxamed ibnu maslama iyo sacad mawaqaasi rag fara badan oon ka qaybgelin dagaalihii dhexmaray saxaabada yowm ljamal wa yowm sifiin iyo meelo badanba ku dhex maray aayaddii ka hor istaagtay ayaddana ka mid ahayd ibnu cumar baa maalin waxaa u yimid naafic baa soo tabanaya qisada naafic oo mawla bni cumar ah ayaa soo tabanayay wuxuu uhi jaaa ila bni cumar rajul nin baa u yimid ibnu cumar markaasuu ku uhi ya aba cabdiraxmaan waa kunyadii wa fii riwaaya alaa tujaahidu fi sabiili اllah alaa tujaahidu fi sabiili اllah wa alaa tasmac ma dakara allahu fi kitaabi buu uri maad halgantid ood ilahay dartii u jahaadid miyaadan maqal ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka ku sheegay aayadoo ku sheegay oo maxay tahay wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagad ixdaahuma clى اlأkhra faqatluu alatii tabغi xata tafi ilى amr اllah aayaddii buu waday ilى qowlihi tacaala fain faat faaslixuu baynahuma waaqsituu in allaha yuxib اlmuqsiطiin aayaddaas ayuu gaadhsiiyey waa dhammeey idan wuxuu idhi famaa ymnacuk maxaa kuu diiday ibnu cumarow an tuqaatil kama dakara allahu fi kitaabi inaad dagaalanto ood halganto ila ilaahay wuxuu leeyahay laba kooxood oo muslimiina hadday dagaalamaan fa aslixuu baynahuma hal la heshiisiiyo halka dhex galo war kale jooga war reebelo u kaadiye war waad gardarantn jooga war idinku dul dulqaato iska cafiya maya cafiyi mayno war idinku waad gardarantn soo jooga diidnay kala qabta kooxdii diidda kala qabashada iyo sulxiga dabka hala saaro fain baqad ixdaahuma cala alukhraa faqaatiluu latii tabqi midda xadgudubtay xabadda hala saaro hadday soomaaliya waagi u horraysay bilaabatay fuyuuskan baas intuusan qarxin ama uu qarxayba uusan xoog usii qarxin labadii qoys u horreeyey isbilaaba laodhan laha warkala jooga haddii la kala kari waayena qoyskii la kari waay laiskugu tago dabka la saaro idab la kala yeelan lahaa lakin waxaa la sii wad wa ana ilaa min khusayata in hawad hawaytu wa in tarshud khasiyata arshudi warkii uun camr ibnu kalhuum baa la galay mdarfatun cabdi buu ah ayib nin kasta wuxuu hi tolkaa iyo kabahaba dhexda lagaga jiraa maamaha soomaaliyeed wey waxayna tolkaa iyo kabahaba dhexda lagaga jiraa kabta haddii xullub lama gashade dheda lugta dhexda la dhigaa tolkaana bartanka kaga jir tolkaa bartanka lagaga jiraa meeshaad maanta taalaan bayda dhigtay waxaasa ka heshaan baad leedihi wuxuu uhi marka fa aslixuu baynahuma fain baqad ixdaahuma cala اlukhraa faqaatuu alatii tabqii xataa tafiya ila fain faat faasliuu baynahuma wa aqsituu ina allaha yaclu muqsitiin aayaddan ku dhaqan buudhi ha gooniha u bixine muslimiintan dagaalamay hadduu cali saxan yahayna garab sii hadduu gar daran yahayna qabo mucaawiyo iyo dadka la socda hadday khaldan yihiinna dhab qabo hadday saxan yihiinna garabsii laakiin ciyaarta waa daawanhaya gurigeegan ku urursan socon mayso qur-aankaad qalabtay bu aayaddan meel ka mar aayaddanna min suurati اlxujura wa min aakhiri ma nazla min اlqur'an sanadkii tobnaad qubayla wafaatihi bishuhuur bay soo degtay markii wuxuu hi aayadda xageed ka maraysa ibn cabaas wuxu uhi yabna akhi war adeer walaalkay wiilkiisiio wuxuu uhi agayir bihadihi اlaaya walaa uqaatil axabu ilaya min an ugayira bihadi اlaayati alati yaqulu اllahu fiiha waman yaqtul mumina mutacamida macnuhu waxaa weeye xadiis dheer buu ahay wuxuu yidhi inaan aayaddan wax ka bedelo oo bimacnaa aan ku dhaqmi waayo wa in طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu inaan ku dhaqmi waayo oon ka gaasiro ayaa ii dhaanta buuri inaan dardaro qowluhu tacala waman yaqtul mu'minan buur laba aayad isku fiiri bu tan waa waajib aan ka gaasiray waajibu rabbina falow fa aslixuu iyo wa aqsituu amar meeshan yaallo weeyo waajib aan ka gaabiyey oo ilaahay ii cafi kara waajib diino isaro oon qaban waayo wo laakiin tan waa dembi aan gelayo oo weliba naar ku kasbanayo oon ku waarayo oo rabbi igu lacnadi oo igu caron marka wuxuu ihi aayaddaas in aakhara igu dhegto iyo in midda suuratu nisa ku jirta ay igu dhegta kee daran tanaa daran buui marka waman yaqtul inta igu tacaluqi lahayd buui jaara majruur haygu noqoto bui wa in daaifataani so warkaa maydan fahmi yani fiqiga saxaabadaad la yaabaysa wuxuu laba kala daran weeyey midna waa waajib rabbi ii diro oon ka gaasiray anoo waliba cudurdaar iyo ijtihaad iyo dhan kale wax u fiiriyey ama aayaddaa buui meel laga mara mala aayad cad wey oo ibn cabaas ku kaliftay iyo keyrkiiba inay yidhahdaan toobadba mala ruux marka halkaasu maray buhaari baa soo sare xadidka dheer hadda ibn cabaas ku dooday ninkaas afar kun lix boqol iyo konton afar kun saddex shan boqol toban iyo saddex afar kun shan boqol toban iyo shan idan waxay warinayaan axmed iyo abari fi tafsiiri min ariiqi yaxya aljaabir iyo nasaa-i wbnu maaja min ariiqi camaar adahabi intu waxay warinayaan can saalim bn abiljacad inuu yidhi kuntu cinda bni cabaas ibna cabaas baan la joogay bacdamaa kafa basaruhu intuu indhabeele kadib ibn cabaas waa cimriyey saxaabigaas wuu waayeelay waagi dambe waa indhabeele marka ibna cabaas baan la joogay buu hi asagoo indhabeelay fa aataahu rajul nin baa u yimi fa qaala maa tara fii rajulin qatala mumina mutacamida ibnu cabaasow maxaad ka qabtaa nin mumina oo nin mumina dilay asagoo oo la kacay oo si kas ah u dilay ibn cabaas wuxuu ihi jazaahu jahanamu khaalidan fiiha jawaabtu waa gaabanta meel yarba lagaaga soo qaban buuri jazaahu jahanam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanah wa acadda lahu cadaaban cadiima bu laqad naزlat fi aakhiri ma nazla min alqur'an wma nasakhaha shay xataa qubida rasuul اllah wmaa nazla waxyun bacda rasuuli lahi ibn cabaas waa dagaalamhaya wuxuuna yidhi abaalkiis horta waa kaas qur-aanka caddeeyey waxaase kuu sheegi cilmi khaasoo ku saabsan fii asbaabi nuzuul aan waxay ku jirtaa aayadii u dambeeye soo degay wax nasakhayna ma jiro nebi ayadoon wax nasakhay jirin baa la qibdooday waxyi bacda rasuulilaahi soo degayna ma jira hadaabaad ka shikido in waxyi soo degay bacda rasulilah kaafir wataaibade waaba saas nabi maxamed waa dhintay waxygu waa go nin kale loo waxydo rasuula gaalnimo wey idan marka intaana qabsa aan kugu daray waxaan idhi ba afa ra'ayta in taaba ibnu cabaasow hadduu toobadkeena ka war wa aamana wa camila camalan saalixa uma htada waa naqaashay saalim ibn abiljacad wuxuu dhi hadduu toobadkeeno oo camal saalixa uu la yimaado haddana uu hanuuno oo ku tooso dariiqa saxiixa qul aamantu billaahi uma istaqim uusan bidix iyo midig midna u weecanin ninkaa muxuu eeday miyuusan toobad lahayn ibnu cabaas wuxuu ihi wa lahu tawba wاlhuda xaggee toobad ka heli oo see toobad looga aqbali buui hanuun xaggee u jira ninkaas iyo hanuun waa kala caagan yihiinbu ninkaasiyo tawba waa kala caagan yihin wa lahu tawbat wاlhudaa war hanuun iyo tooba ninkaa isma hayana wax kale sheegbu ilaahay baa diiday ninkaa hanuun mma leh towbadna male fajazahu jahannamu khaalidan fiiha wuxuu weliba raaciyay xadidka waan soo gaabsay wuxuu raaciyey qisana aan kuu sheegay nabi maxamed wuxuu yidhi buuri salawatullah waslamu calayh maalinka qiyaamo waxaa la wada keenayaa qaatilkii iyo maqtuulkii ninkii gacan ku dhiglaha ninka dilay iyo kii la dilay baa iman ninkii la delioo ninkii qaatilkaa bartaa cataadada iyo cubida ku dhegan raqabadda asagoo hayoo jiidahaya buu rabbi u keenhayaa yaa rab sal haada fii ma qatalani isagoo dhiiggiisu buranhayo ninkii la deli baa dhiigiisu buranhaya ninkii dilana halkaa ku dheganoo jiidanhayo kama baxsan karo halkaa ku dhegan buu rabbi oola imanhaya ilaahayow ninkan wuxuu igu dila weydii ninka xaggee toobad oga iman buuri kii uu dilay baa ku dhegan dhiiggii baa saa u burqanhaya xamagaa la hayaa rabbi baa loo keenay rabbina muxuu yidhi waman yaqtul waman yaqtul mumina mutacamidan warku waa dhan yahay ilaahayna ballankuu qaada ka bixi maayo waciidkiisii iyo wacdiguu ilaahay dhiiba ka noqon mahayo idan ninkaa u dhammaatayb wa ana lahu tawbat walhuda warka intaa kugu daayabu murankan iska da idan ibnu cabaas halkaasu ka istaagay keligii ma ah rag badan baa ku raacay hawsha ayada waxaa ka mid a ah ragga ku raacay abu hurayra asna wuxuu qabay qaatilu lmu'mini laysa lahu towba ruux mumina ruuxuu dilay ama muslima dilay kasna u dila towbad waxaa ku taageersan ibnu cumar fii riwaayatin can haabita canhu waxaa ku raacsan zayd ibnu haabit waxaa ku raacsan ibnu mascuud jamaaca min asaxaaba waxay mareen in ruux muslima ruuxii kas u dilay uusan lahayn zayd ibnu haabit asaguna aayaddu ka warramaya macnaheeda ma wax kasoo guranayna laakiin wax kalea ka sheegimayn wuxuu leeyahay lama naزlat hadihi اlaayat alatii fi اlfurqan aayadda suuraة اlfurqaan ku jirta markay soo degtay wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaha aakhar ila qowlihi tacaala wa kana lahu gafuur raxiima facajibna liliinha bu aayadda waxaan la yaabnay fudaydkeeda iyo khayrkay sheegtay ilaa mantaaba wax kasta la soo sheegay shirkigii iyo naf la dilo iyo zanadii markii waciid culus loo sheegay waxaa la daba dhigay ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa weliba waxaa la daba dhigay sayiaadkaadiibaa xasanaad lagugu bedeliba wixii dambi eed gashay baa haddaad toobad keentay rabbi u bedelaya xasanaad oo waxaa laga yaabaaba sida axaadiis kale caddaynayso inaad aakhare is tidhaahdo maxaan dunuub badan u geli waayo dunuub badan oo loo bedelo xasanaad maxaan u geli waayo marka aayadda waxaan u bognay buu ihi say u dabacsan tahay iyo naxariista fara badan ee ku jirta fa labinaa ashhur lix bilood baan joognay intay aayaddaa soo degtay uma naزlat alatii fi الnisa buu kadibna waxaa rabbi keenay aayadda suuratu nisa ku jirta wman yqtl mumina mutacamida fajaزaؤuhu jahanam khaalida fiiha wغadib allah calayh walacnah waacadda lahu cadaaban cadiim xata farq aayaddan marka wuxuu hi wixii o dhan iyo wixii dabacsanaa iyo naxariista aan dareennay iyo dabayshina martay cagtay marisay buu zayd ibnu thaab wuxuu caddaynayaa aayaddu inay dembeyso sidii ibnu cabaas wey weli wuxuu sheegay muddada udhexaysay lix bilood ba udhexaysay buu sanad baa la sheegaa sideed bilood baa la sheega lakin sida raajixa ah waa riwaayada sita ashhurka ah lixdaa bilood baa udhaxaysay idan aayat lfurqaan waa mutaqadima saabiqa aayat nisana waa mutaahira idan warka ibnu cabaasee lahaa aayaduhu way kala dambeeyaan tanaa dambaysay war cad woy xadiidkaa dambe ee zayd ibnu thaabit waxaa soo saaray nasaa-i abaraani iyo abari iyo heyrkood ibnu nuxaas fi annaas walmansukh sheekh albani laba kun todoba boqol sagaashan iyo sagaal buu ku sheega aayad kaleynu ku daraynaa oo min qowlihi tacaala qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shayan wabilwaalidayni ixsaana maxaa daba yaalla walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqi naxnu narzuqukum waiyaahum walaa taqrabu alfawaaxisha maa dahara minha wmaa batan walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq dalikum wasaakum bihi lacalakum tacqiluun aayaddaa intay sheegtay culmadu waxay leeyihiin waa diimihii soo dego oo dhanba aladyaan asamaawiya ama diimihii diintii nabi maxamed ka horreeyey dhanba axkaamta waa ku taale jamiic sharaa'ici masaa'ilka isku waafaqeen bay ka mid tahay waxaan oo dhan aayaddu ay sheegtay suuratu ancaam maxalu shaahidkeenu waxaa weye walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq naftu rabbi xarimay dilkeedu in la dilaayo ma banaano yaan la dilin loo dhawaani nabi maxamed waxaad ku tiradaa kaalaya muslimiinta u yeedh qul tacaalow tacaalow waa jamiic albashari oo dhanba nabi maxamed dadki loo soo diro o dhan baa loo jeeda damiirka wuxuu ku dhacaya dadko dhan kulloodu waxaa ku tiradaa kaalaya waxaad ka gaadho u sheeg ummadda kale aad sii gaadhsiiso waxaa idinku dul akrin oo idinku dareerin wixii rabbi subxaanahu wa taala idinka xarimay ayib ama idinku dul akhriya calaykum calaykum ama ku tacaluji xarama ama waxaad ku tacalujisa atlu aday ku taalla waxyaabaha rabbi kaa xarim waa maxay shirkiga iyo rabbi wuxuu kuu dardaarmay waalidka in loo faro loo falo la la adeeco la wanaajiyo caruurta aan la laynin baahi ka carar iyo faqri ka carar iyo kacabsi dartii waxa adduunka maanta ka jira wey waxaad maqlaysaa taxdiid annasl tandiim annasl waa hawshii quraasheeda ilaahay diidaraa un faqrigun baa laga carari kasaafa sukaaniya basharkaa fara badan adduunkaa qaadi waaye hawadaa kulaan waxoo dhan baa dhalaay adduunkaas la qarxi war dadka ilaahay baa adduunka keenay ha tarma wuxuu leeyahay haween badan guursada oo tarma nabigu taranku ummadda farahaya in la badiyo nimankan xil hala yareeyo siaan adduunka looga daadayno dadku u qaadi waayo tii oo kale wey yaan loo dhowaanin fawaaxishta faaxishadu waa shay kasto yool gaadhay oo xumaanta meeshu u dambaysay gaadhay baa loo yaqaanaa jamiica dunuub baana fawaaxishyaa fawaaxish ah waa jamcu faaxisha ah. ka muuqda ee la arkahaye ka qarsoonba naftoo la dirana min alfawaaxish laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala gooni uu usoo reebay nooc min alfaaxisha ah waxaa looga soo saaray culimadu leeyihiin faaxishadu wax xaqa kuma jiro haddii la odhan lahaa walaa taqrabu alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batna ilaa bilxaqi ma socote war faaxisho iyadu xaq ma galo laakiin dilka nafta la dilo marna waa xaq marna waa xaq daro dilka nafta la dila bikayri xaqin lagu dilaa waa min alfawaaxish marka lagu dilaayey bixaqinna waa min alcibaadati wاljihaad fi sabiil الlah idan si loo soo kala reeba dilkii xaqa ahaa iyo kii aan xaqa ahayn baagoyn loola soo baxay juزiya iyo qayb ka mida faaxishadii oo ah walaa taqtulu nafsa alatii xarama allah ila bilxaqi saasaa loo yeelay laakiin taa hore ku jirta idan waxaynu leenahay aayaddaas ancaam iyo taama ee suurat nisa iyo qur-aanka meelo badan oo ka midaba waxay tilmaamayaan dadka muslimiinta rabbi inuu ka xarimay in nufuusta bashariyada ee rabbi xarimay dhiiggeedii ruuxii dilaayay uu waciidkaa leeyahay meel adagna shareecda uu kaga yaalo adduunkan uu ku fasahaadayo hadduu amnigu khalkhal galo oo ninkasta ninku usoo dhowaada ama u gaadho uu la laaco bilaawaha iyo turida la laaco adduunka akhrimhay idan dhan waxaa weeyaan bashariyadii rabbi inuu u talagalay baad baabi'inaysa mid wa mid midda kale ku jirta waa bahalnimo ruux walaalkaa muslima ood ku diintiin haddana dhiiggiisa inaad banaysato intaasoo musiibiya aafaa ku jirta ilaahay baana garanaya xikmada wanaagsane waa in hawshaa laga joogsado oo aada iyo aad laskaga ilaaliyo ummaddana looga digo waxaa ka mid a ah nusuusta macnaha ku timid qowlu sal ly awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati fi dima nab wuxuu ihi maalinka qiyaamo ee banka layskugu yimaada rabbi uu kala gar qaadayo ummadda kala garqa siinayo haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim ilaahay subxaana xakam uu noqonayo maalinka qiyaama waxa u horeeya rabbi uu kala xukumo waa dhiigaga garta u horeysa rabbi uu qaado waa dhiig dhiig la daadiyey baa rabbi u gelaya bukhaari iyo muslim iyo tirmidi nasaa ibnu maaja iyo keyrkood baa soo saaray xadidka min xadii ibni mascuud idan waxaad garan maadaama awalu maa yuqdaa bayna annaas ummaddan waa is haysataa ilahay adduunkanu abuuray caza wajal idan ummaddana rabbi waa ka qarsanyo lama arko waa hayb waa in la helo daar iyo guri rabbi subxaanahu wa tacaala uu ummaddan ku kala garsiiyo gaalku wuxuu le anaa saxan faajirka wuxuu le anaa quman muslimka wanaagsan wuxuu le anaa saxan muran baa taagan muranka meel lagu kala saar in la helo wey idan muranka meesha lagu kala saaray waa maaliki yowm iddiin qiyaamo wey halkaasa lagu kala baxaya ilahay baana garta qaadi kii tikodhoogo iyo ree hebel iyo faidaa nufika fi sur falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun waman khafat mawaasiinu faulaaika aladiina khasiruu anfusahum fi jahannama khaaliduun idan nasab shaqayn maayo laa qabiil walaa qoys walaa magac iyo maal midna shaqayn maayo camalkada unbaa ku badbaadiya markaasaa garta la saxay garta u horeeya ee laba ruux loo kala garqaadi waa gar ku saabsan dhig wey tii maalka ha dambayso tii siyaasadeed u kaadi dhiig la daaday baa u horeeya rabbi wuxuu qaado idan waxa loogu hormariyey waxaa weeyaan inuu u daran yahay riwaaya cinda anasaa'i waxaa ku sugan awalu maa yuxaasabu calayhi alcabdu salaa wa ina awala maa yuqdaa bayna annaasi fi dima xadiidkan waa jamcinhaya macaanidii bu jamcinaya wuxuu jamcinhaya adiga goonida iyo shakhsiyan ilaahay wuxuu ku weydiiyey goonidaa keli ahaantaa waxaa u horeyn salaada laakiin adiga iyo muslimiinta kale iyo uunka kale waxaa idin dhexeeya marka la xaqayo ee la simayo waxaa u horayn dhiig midna waa arrin gooniyeed adag khusayso salaadaadi iyo soomkaadi ah. oo salaada u horayn midna waa muslimiin iyo dad kaloo isku dhexsantii wix idin dhexeey mar hadday tahay hebel iyo hebel la kala saaro dhiig baa u horeeya adiga gooniha lagu xisaabiyana salaad ba u horaysa loo kala kici waa salaad fii xadiid mascuud waxaa ku sugan fi saxixa garanaysaan marka laga sheekeynayo asabca almuubiqaat maxaa ku jiray marka alshraaku billah aw ashirku billah waxaa ku jiray waa qatlu nafs alatii xarama allahu ila bilxaq waa muubiqaat muubiquna waxaa weeye waa muhliga shayga hadaad dhex fadhiisato meel ad oga helin wey waa shay ku halaagi waa wax kugu tacalluqo kugu yimaado aad ku rogman oon badbaado lahayn baa loo yaqaana muubiqa xadiidka fi saxiixan buu ku sugan nabigu waxaa ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu odhan jiray lan yazaala almuminu fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraama nabig wuxuu odhan jiray ruuxa muminka ah ka zuuli mahaye inuu meel waasaca oo uu ku tillaabsan karo u dhex taagan yahay adduunyada abaad baahatid oo xanuun ha ku qabto xoogou amni darrahaskaba jiraba laakiin weli waxaad ku jirtaa waasic lugtada waa furan tahay ma qabirid laakiin maalinkaa dhiig xaaraanaad daadiso adduunkaa kooba kugu noqon koombayaro ciidu kugu noqonaya cararkaad ka soo caraato soomaaliya so lagu tuurahaya so afrika tuuri yurub iyo galbeed baa lagaa ridi weliba adoo yurub galbeed joogo qoobgariir baa naftu kaa bixi ninkastaad ka shakiy reerka aad ninka dishay haddii laguu sheego nin saaxiibkaa ah ood baratood meelaha ku baratay inay wada dhasheen ama qaraaba yihin waad sii carari waad ka guuri gobolka asaga gobol kale marka tareen baa ku dardarhaya ya <laughs> cariya haba dilo cararin wey soomadu waxay odhan jirtay odhan jireen bahalkan wariiriga ama dhuxunkureebka loo yaqaan waa taqaanaa markuu ruuxa qayna wuu cararaa dhag markuu kaasi iska boodi waxay odhan jireen dhiigga uu galay buu og yahay laakiin annagu waaga carurta waxaan odhan jiray wuxuu isleeyahay ruuxiisu kugu soo dhicin isla qabwey ruuxuu qaniinay inuu naf bici oo uu soo dumi oo uu soo dhici buu aaminsan yaada ku dhibanna ka hoos baxa wey laakiin waxaa ka fiican taxliilka ah dhiig buu golo waa cararhaya qaan buu qabaa taasaa dhaantaad moodaa idan dhiiggu waa khatar wey shayga dhiigga ah waa shayga culus wey idan waxaynu ka horreeyaynaa marka waciidka culus ee ku yimid dhiigga fududaysigiisa waana mawduuc u muhiimsan haynoo dambayso asbaabta ruuxa muslimka dhiiggiisa banaysa iyo yaa muslima ah taa haynoo dambayso ayib nabig wuxuu hi haddaadan dhiig muslima ah oo xaaraan oo rabbi kaa xarima aadan ku dhicin waasac baad ku jirta ragga musiibada gale ha la weydiiyo adugu intaadan gelin sheeke sheekay kugu tahay laakiin ragga galay ha la weydiiyo habeenkii way seelahayaan ma seexdaan nafti baa haysa qoobgariir iyo laabjeex baa dili iyo stresi wax la garan waay meelay istaagaan noloshu dhadhami mayso waa dhigi islaan ninkii galay wey marka nabigu waa hawsha waa ka hadlay ibnu camar baa xadiidka tacliiqiyey oo wuxuu leeyahay min wartaati اlumuur alatii laa mahraja liman awqaca nafsahu fiiha safku dami alxaraam bihayri xilli wartaad waa jamcu warta wartaduna waa meesha go-ee kula goda ku dhacda wey meelaha lagu dhaco ee hantaqa ee laga fakado iyo sheebaha shalaqowtiga laga fakada wey arrimaha waaweyne ninku ku dhaca ee naftiisa ku rida meelu oga baxa uusan helayna waxaa ka mida buuri dhiig xaaraamood daadisay buuri dhiig xaaraamood aad daadisay oon rabbi usan kasoo bixi karin bu marka naftaada meesha ha ku maqiiqin naftaada u dane haddaadan dan kale lahayn oodan dhiigga xaaraamta iska ilaalinaynin bal aduun lafahaada isilaali xadiiu abidardaaba macnaha xadidka ibni cumar xadidka ibni cumar aan sheegnay bukhaari baa soo saaray iyo xaakim iyo keyrkood baa soo saaray xadiiu abidardaaba u maqhraati kacay xadidka ibni cumar oo wuxuu leeyahay laa yazaalu lmuminu mucniqan saalixan maa lam yusib daman xaraama faidaa asaaba daman xaraaman ballaxa nabigu sidaasuu ley salawatullah ala ruuxa muslimka ah ka zuuli maaya mucniqan waa in sifaacilu laga keena meel canaq canaquna waa nooc ka mida ah socodka socodka laxaadsiga ah ee tallabada aad u qaadaysaa la yaha canaq waa nooc ka mida ah socodyada iyo laxaadsiga ka mid a ah. inaad iska laxaadtanaysoo tamashleyn oy lugtada furan tahay ka zuuli mayse ood nicmadaa ku jirto intada dhiig islaama ku dhicin buu nabi sal slam laakiin maalinkaa dhiig islaano xaaraana ku dhacdo nabig wuxuu ihi ballaxa ruux wuu habsoomi wuu daali wuu noogi maba socon karaba neefku intuu dhaadan yahay bad qaba ama fayow yahay aad buu laxadsadaa waddo dheer buu maraa laakiin markuu daalo iska fadhiisan wuu habsoomi hiraahir baa ka soo hadhi ushaad nafta kaga goyn dhaqaaqi maayo weligaa ushaad nafta kaga goo halkaa unbaa lagu gowrica aad kaga tegi mooyeen dhaqaaqi maayo nabig wuxuu ihi maalinkaad dhiig islaam ku dhacdo adoo tilaabo dheeranyay oo dheeraya ahaa markaad dhiig islaamna xaaraana gasho waad habsoomi waad daali waad nabo waad fadhiisan bur taayarao dhan baa kaa banjarahay isbeer baartana heli maysid taayar dambe lagugu xidhi ood ku socon ma jiro xadiidka abu daawud baa soo saaray afar kun laba boqol iyo toddobaatan ballaxa marka acyaa wanqaacaw nabigu salawaatu wasalaamu aleyh wuxuu leeyahay xadiidkii bara ibnu caazib markuu hawshaa ka hadlayay dhiigaga ah la zawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli mu'minin bigayri xaq adduunkao oo rogmada oo la halaago ayaa rabbi u dhaanta ruux muslima in bikayri xaqi lagu dilo adduunka dhan ee loo shaqaynaya dowladaha loo dhisi ee falageen mere waxaan isku qoofalan hal ruux oo muslima oo xaqdarro loo dilo dhiigkiisa la daadayaa ka dambe wey hawshu marka hawl fudud ma aha intan baabi'i nabadiidka soo qaqabo wiilashin yare xanaaqay laa dowladda ha la fadhiisiiyo soomaali saddex meelood laba ha la baabi'iyo soddonka inta kalena hala xukumo hor hawshu saa ma ah hawshu waxaa weya hal ruux oo muslim ah oo la dilo wuxuu ka dembi weyn ka daran tahay addunkao dhan rogmada adduunkao dhan oo la halaago oo la rogo waxaa ka daran ruux muslima oo bikayri xaqin loo dilo xadiidka asaga ah waa xadiid saxiixa waxaa soo saray ibnu maaja iyo iyo abulqasim alasbahaani iyo heyrkood waana xadiid saxiixa wey busayri wuxuu leeyahay hada isnaadu صaxiixu rijaalhu iqaat misbaxu zajaaja waxaa kaloo taxsiinay sanadkiisa mundiri fi tarhiib watarhiib sheekh albanina wuu saxiix yeelay fi saxi bni maaja xadiis sugan wey waagii xuruub saliibiya qarnigii afraad ama shanaad meelaha taqriiban qarnigii shanaad bilo dhammaadkiisa ayay gaaladu aada iyo aad muslimiintii andalus joogay culays badan bay ku hayeen boqor boqorada ka mid ah wuxuu dhiibay bacd lmuslimiin intuu qabtay gaalba wuxuu ku yidhi adadan hebel hebel iisoo dhiibin dowladoo dhan baa kaa baabiina waa kugelhaya weerar baan kugu maqiiqaya ibn rushd almaliki saaxibu bidaayat almujtahid fii fataawah buu ku sheegaya baa la weydiiyey waxaa la yidhi hadduu intay gaaladu soo duulaan ay muslimiinta soo baabi'iyaan oo yidhaahdaan haddaan hebel iyo hebelna loo soo dhiibin ruux muslimiinta ka mid a ah aana loo soo dhiibin nebi maxamed qabrigiisaan intaan tagno qufnaa lafiisa la baxayna kacbadana waan dubanaynaa ruuxaa ma dhiibi karaa baa layidhi waxaa la rabaa sheekha in baashi hawl culus laga dhigo waxaa la yidhi gaalaa soo duusha muslimiintoo dhan bay soo jilciyeen waxay taagan yihiin ama muslimiintaan baabi'inaynaa ama hebel hala keeno aysan ka ahayn inaad hebel keeni weydaan nabi maxamed qabrigiisa dhulkaan la samayna lafiisan waan la baxayna sidoo kale kacbadaana carda dukaan ka dhigaynaa laakiin waxaad ku badbaadi kartaan aw jaamaca keena waxaa la yii muslimiinta loo badbaadiyo nabi maxamedna loo badbaadiyo kacbaduna u badbaado aw jaamac maandhiibno ibnu rushdio wuxuu hi muslimiinta intuu nin ka nool yahay la dhiiba banaabo hal ruux intuu ka taagan yahay waa xaaraan aayadda qur-aanka adiladii ijmaca muslimin daldalay hal ruux lama dhiibi karabo ama qabri ha la baxe ama kacba ha dumiyeen axaadiistan u daliishada la zawaalu dunyaa iska habsoomay oo kuleh wiil yar yar baa soomaaliya loo baabi'inhaya wiilish intaan qaban ma dhiibin kuwa yar yar baa loo nimankan yararkee dhowrka ama laba ama afar weeye ha la qabto waddanka iska dego maraykan u geeya muslimiinta ka la badbaadiyo waa nin habsoomay oo daalay ama balaayo laqay wey idan wuxuu ihi ama adduunka o dhan ha ragmado ama qabri nabi maxamed hala baxeen ama kacba ha dumiyeene ma banaano laa caqlan walaa sharcan walaa naqlan buui wax fatwoon karana ma jira waana xaaraan buui ninka banaysay in ruux muslim intuu qaada gaal u dhiiban waa kafir bila cadiim bui idan waa saxan yahay ilahay baa eh, nabiga alay sal slam adduunka o dhanoo rogmada waxaa ka dan ruux muslimo la dila biayri xaq isagoo gaal loo dhiiba warkiiba daan ilan wala iyo bara keenaysaa ziyaada min alxadii waxaa ku sugan walow ana ahla samaawaatihi wa ahla ardihi ishtarakuu fii dami muminin laadhalahum allahu naar nabig wuxuu ley salawatu ullahi wasalam calayh samaawaadka dadka ku nool ee malaa'igta ah ama makhluuqaad kaleba ah iyo dhulka dadka ku nool hadday wadaagaan ruux mu'mina dhiiggii iskugu tagaan hal ruux bay malaa'igtii iyo insi iyo jin iskugu tagan wada dileen ilaahay la adkhalahum اllahu naar dhammaantood naar baa la wada geynaya jibriil ka soo bilow ilaa midka ugu yar kulli naar baa la wada geynaya maxaa yeelay dembi muslim bay wadaageen nin ka qayb qaatay risaastii bixiyey nin lacagtii soo diray nin jaajuusay nin soo qabtay nin gowraco gacanta lahaa la wadaag hadday wadaagaanoo iskugu tagaan ruux muslima dhiiggii kulligood malaa'ig iyo insi iyo jinba ilahay kulligood naartuu geynaya fii riwaaya lbayhaqi min xadiid waxay leedahay la zawaalu dunya jamiican ahwanu cala allahi min damin yusfaku bigayri xaqin xadiidku marka waa xasan bishawaahidihi ama waa saxiix cala aqali taqdiir idan waxaanu leenahay hawshu waa hawlsaa u culus nabiguna halkaa uu ka istaagay ilaahina subxaanahu wa tacala uu sidaa u tibax u qeexay muslimiintuna aynu soo guurin doono culammadu waxay ka yidhaahdeene ruuxa muslimkaa lugtiisu meeshuu dhigayo waa inuu ninkuu dili iyo ninkuu dayn wo inuu ka fiirsado kala garanayo hawshahaas ka socota ma aha waa in aad wixii la daraaseeyo la kala ogaado taageerahan iska unfuran ee laablakaca iyo muslimiinta dhiiggooda la bannaysan idan markaynu ka hadlayna dhiig la bannaysa kuwa dhiigga alleda way bannayseen laftirkooda kuwa waxay leeyihiin ayaga hadlalaayo cidna waa dhiig bannaysi kale nin waxaad arki le nimanka noocaasa dadka iska laayaan laftirkiisu wuxuu diyaar u yahay ayaga hadduu helo inuu laayo ayaga uu laha waxbay banaysanhayaa hadduu helo cafin mahaya asna layn soo mumin kale maaha intayn dhiigga banaysanaya lasoo qabtaa laayo ayaga waa muminiin kale haddayba saxan inay dhiigga banaysanaya waa mutaawiliin idan waxoo dhan baa isla cakaran adduunko dhan ba wuxuu isla noqday silsilada waxay isku wada xidhan marka ruuxa muslimkaa ah, xilli fitna la marayay alla iska fiiriyo fitna waxaan oga jeednaa marba haddaysan muslimiintu lahayn madaxweyne hogaamiyo mideeye uusan jirin waa zamnu fitna waxaa u dambeysay boqol sano ka hor madaxweyne muslimiinta mideeye lama hayo konton iyo toddoba gudowlood waa duwal fitna kulligood biijmaaci asalaf saalix ayib taa macnaheed ma aha wix xaq ayaan la qaban iyadoo zamanu fitna la jooga haddana wixii xaq ee la qaban kara waa la qaban xumaha la reebi wanaagga la sheegi ninkii halgami kare halgan saxanagalg halgami kare uu halgamayaa fataquu llaha ma statactum laakiin maadaama uusan jirin maamul la mideeya muslimiintu marka waa hilib bisil wakaa la halaabsanaya hebel soo dhiibiyo hebel keenta ayaa hawshu ka dhammaan ladahay xadiiu burayda asaguna wuxuu tilmaamayaa qatlu lmumini acdamu cinda allahi min zawaali dunya nasaa iyo bayhaqi baa soo saaray xadii cabdulahi bn camr ibn cabaas camr ibn caas eh, isna wuxuu tilmaamaya cinda annasaai watirmidi lazawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli rajuli muslim idan marka waa axaadiid kaiira yuqawi bacduha bacdan waana adiis saxiixa kulligeedba marka lasu geeyo maalin maalmaha ka mid a ah ayuu nabigu kacbada ku dhawaafay salawat ullahi caleyh cabdullahi bn camr bn caas baa soo guurinaya qisada wuxuu leeyahay ra'aytu rasuul allahi yatuufu bilkacbati wa yaquul nabi maxamed oo kacbada ku dawaafayaan arkay oo leh ma adyabak maa adyabaki wa adyaba riixiki maa acdamaki wa acdama xurmataki wاladii nafsu muxamadi biyadii laxurmaة اlmumini acdamu cinda اllahi xurmaة mink maalihi wadamihi waan taduna bihi ila khayra xadiikaas wuxuu leeyahay nabi maxamed oo kacdoo ku dawaafaya ayaan maalin arkay markuu nabigu dawaafkii waday wuxuu yidhi ma adyabag kacbay maxaa kaa wanaagsan udgoon badanida qiimo badnida wa adyaba riixaki urkaada iyo caraftaadana maxaad ka udgoon iyo saxansaxdaa kaa soo baxaysa maa acdamaki wa acdama xurmatiki alla weynida kacbay oo xurmadaaduna weynaa iyo ilahay meeshaad ka joogto nabigu waa muqadimaad xugum kaluu nabigu rabaa inuu taqriiriyo taa waa lawaad ogyahay nabigu wuxu uhi waladii nafsu muxamadin biyadi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay la xurmatu lmu'mini acdamu cinda allahi xurmata mink ruuxa mu'minka ayaa ilahay agtiisa kaaga qiimo badan kacbay ruuxa muminkaa kaa xurmo badan oo ilahay agtiisa kaaga weyn oo kaa sharaf badan maalihi wa damih maalkiisa dhiiggiisa kaa xorma badan oo ilaa agtiisa kaaga weyn oo kaa meeqan fiican waxaa ka sii daran wa an tadunna bihi laa khayran ruuxa muminka aw wa fii riwaaya wa an nadunna bihi laa khayran ama in ruuxa muminkaa ah ama muslimkaa ah loo maleeyo mala xun mala xun ha u qaadin hebel baa baryahan waa fiican yo masaajidka u galay ma ahe salaad barad weeye xoogo wuu soo khaariqo suuqii baa ka soo xidhmay dukaankii uu indhaha ku taagi jiraa xoogo suuq la-aanba suuq madoobaad baa jira sadaquu bixinaya xoogo buu la baxayo masaajid baa loo istaaga masaakiin eetaan buu u qabtay sadaqa barad weeye xooluhu soo dhacay buu qayba bixinaya yacni shay kastoo wanaagu ruuxu muslimkaa uu sameeyo xumaanbaad u fasiriba dhan xun baad ka fiirin heblaa xijaabatay way doqowday buu kuleey leehay war hadday xijaabku wanaagsan yahay haday doqowday haddii kalaba way isqarinaysa waaga gabadh bilacsan ahayd bannaankay taagnay idan waxa weye ruuxa muslimkaa waxaan khayr ahayna u malayn wanaag ka firi dhanka wanaagsan ka eeg shikigan baasee kugu jira iyo waxaan qalbigaada iyo uurkaada ka guuxaya iska da urugtan ku buuxisiye malaxda ilahay ha kaa badbaadiyo idan nabigu wuxu ur sal slam kacbay waxaa kaa xurmo badan oo kaa weyn ilahay agtiisa oo kaa sharaf badan ruuxa muminka maalkiisa iyo dhiiggiisaba waxaa kaloo xurmo mudan inaan ruuxa muslimka waxaan wanaaghayn laga filanin loona malayn mala aan loo qaadin ibn maaja baa xadika soo saaray walahu shaahid min xadii ibn cabaas fi shucab lilbayhaqi waana xadii xasan ama saxixa ligayrihi cinda alxaafid cinda almuxadis albani raxmat ullahi tacala silsiladana wuxuu kaga jiraa saddex kun afar wa tarhiib laba kun afar boqol afartan iyo u dambaysanaynaa waqti baad moodaa aad tukan jirteen la gaadhay xadiidu abi bakra can nabi sal l low ana ahla الsamaawaati walardi اجtamacuu calى qatli muslimi lakabahum اllahu jamiica calى wujuhin fi الnar nabig wuxu ley salawat ullah waslam fi xadiid abi bakra wuxuu leeyahay low ana ahla الsamaawaati walard samaawaadka dadka deganee ku nool iyo dhulka ummadda ku nool hadday wadaagaan ijtamacuu hadday ku kulmaan isku raacaan ra'yi iyo gacan af iyo adinba calaa qatli muslimin ruuxu muslima dilidii lakabahum allahu jamiican ilaahay baa ku hamboorin lahaa kulligood calaa wujuuhin fi naar af af baa loogu tuuri lahaa intii la jeebeeyo oo saa loo qabto yaa lagu tuuri lahaa sidii miigii baa loogu tuuri lahaa kulligood banaarta maxay eedeen hal ruuxoo muslima bay xaqdarro kulligood u dileen xadiidka طabrani baa soo saaray fi mucjamhi الصaغيir w fi hada اlmacna axaadiiث kaiira kaxadiiث abi hurayrata وabi saciid cinda الtirmidi waana xadiid xasana xadiiثu jund bn cabdillaah asagu wuxuu leeyahay man istaaaca minkum anlaa yaxuula baynahu wa bayna aljannati milu kafin min dami mri'in muslimin an yuhriqahu kama yadbaxu bihi dajaaja kulama tacarada libaabin min abwaabi اljannati xaala allahu baynahu wa baynah nabigu halkaasuu taagaya nabig wuxu lay sal slam falyafcal baan rabaa xaala allahu baynahu wa baynah falyafcal ninka awooda in jannada uusan ka hor istaagin sacab uu daadiyey acmaashaadii kale ma kala miisaamay salaadaadii halgankaadii sadaqaadkaadii qaraabo xidhiidhiskii sharaftaadii iyo wanaagaadii kale boqol kiiba boqol wey laakiin meesha waxaa yaalla sacab dhiig ah cantoobo dhiigah yani dhiig yar ba allah ka dhiga wey ood bikayri xaqin ku daadisayb nabig wuxuu ihi midkaa asaga wuxuu kaa hor istaagayaa jannada dhiigga asagaa jannadu kaa mancii ninkii arrintaa awooda buu ihi ha yeelo laga fogaado idinkoo wixii nin kale uu kumbudiyo oo soo diyaar garaystay sacab dhiigoo daadiseen bikayri xaqin jannadii usan idinka maanicin oo idin diiday sidii idinkoo digaag gowracahaya dhiigga muslimiintiina la fududaysanin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yeelaya maalinka qiyaama adiga jannada baa la kala teedaya waa laga hor istaagaya isbaaraa kaaga taalla jannada maxaa yeeley isbaaraduna waa dhiig sacaboo daadisa sacab dhiigoo daadisa biayri xaq xadiidka abaraani baa soo saaray iyo bayhaqi mawquufan wa marfuucan cinda albukhaarina wuxuu ku yidhi isagoo mawquufa anlaa yuxaala baynahu wa bayna aljannati bimili damin ahraaqahu falyafcal laakiin lafdu lbayhaqi baa atam min lafdi albukhaari si kastaba noqotee dembi ee dhiigga muslimka iyo maalkiisa iyo sharaftiisu shareecada meeshaasu ka joogaa muslimiintu arrintaa waa inay maanka u ritaan oo dhegaystaan ummaddana ka dhaadhiciyaan intay ku dhaqmi karana ku dhaqmaan dhiigga muslimka iska ilaali intan uu noqon lahaa ruux muslimoo dishay gaal baxsaday ha noqdo leanna culamadu waxay yidhahdaan <coughs> alkhadau fi lcafwi khayru min alkhada'i fi lcuquuba waa qaacida cinda almuslimiin fuqahadu ka hadlaan inaad ku gafto sii daynta iyo cafiska munaafiq baad qabatay in la gowraco ahay tawxiid buu ku dhawaaqay gacmuhu taaga wuxu uhi weligey ma arag gaal ma arag allahi alla waa sii gaal gaal dhalay baad qabato oo mujrimo oo muslimiinta kii baabiye ah muxuu xuli weligiiba gaalnimo maarag muslim baanay waad sii daysi been buu kuu sheegahaya ninkaad raadinaysay hebel ahaa ee doonaysa inaad gowracday dhiigkiisu banaanaa baa hebel ma abdullah baa layihahdaa uu baxsaday idan waxaad ku gaftay filcaf inaad ku gafto cafiska oo dad gaalo oo dhiiggooda waajibay ama in la dila ay banaanay ay kaa baxsadeen ayaa dhaanta inaad muslim gowracdo haddaad tirahda intuu noqon lahaa gaal baxsadeen muslim dhinta ha noqda qalad weeye intuu muslim dhintay noqon lahaa gaal baxsade ha noqdaa fiican saasa la rabaa alkhaطأu fi اlcafwi khayru min alkhaطأi fi اlcuquba intaad hadhow xubin jirkaada ka mida goyn lahayd ood walaalkaa muslima dili lahayd mujrim murtadoo baxsade ha noqdo idan halkaasuu nabigu ka tagan salawatu llah hawshaa marka waa in laga fiirsado oo in badan dib loogu noqdo kulu dambin xadiiu abi darda kulu dambin casa allahu an yakfirah ila arajula yamuutu mushrikan aw yaqtulu mumina mutacamida nabig wuxuu leeyay dembi kasta ilaahay wuxuu mudan yahay inuu dhaafo cafiyo dembi kasta laakiin laba dembi baan rabbi subxaanahu wa tacala usan dhaafayn laba dembi ilaahay ma dhaafo subxaana wa tacaala dembiga koobaad waa alrajul yamuutu mushrikan ruuxii shirki ku dhintay shirki iyo ilaahay keyrkii asagu wax moodahaya ama baryahaya ama tuugahaya ama u ciirsan haya ayuu geeriyooday mushrik ninkaa dembigiisa la dhaafi maayo ninka labaadeen dembigiisa la dhaafayna waxaa way aw yaqtul mumina mutacamidan ama waa nin dilay ruux mumina kasu dilay labada ayagaa dembigu la dhaafima nin shirki ku geeriyoodo gaalnimo ku dhintay iyo nin ruux mu'mina kas u dilay labadaa dembigooda lama dhaafo in اllaha laa ykfiru an yushraka bihi wayfiru maa duna dalika liman yashaa wayfiru maa duna dalika liman yashaa kan dambe kuma jira la dhaafi maayo wey lanna kulu dembin casa allahu an yakfira aayadda la macno yahay intan dambe ilaa man maata mushrikan aw man qatala mumina mutacamidan waa laga soo reebay waana siduu mari doona ibn cabaas iyo keyrkii xadiidka abu daawud baa soo saaray ibnu xibaan waana xadiid saxiixa shaahid buuna leeyahay min xadiidi mucaawiya ibn abi sufyaan kulu dنbi casى اllah an ykfirh إla الrajula yamuutu kafira aw الrajula yaqtl mumina mutacamida cinda الnasaءi wاlxaakim xadيi صaxiix waxaanu leenahay ruuxa muminka dhiiggiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo maalkiisu shareecada meeshaas ayna ka joogaan faahfaahin badanna waa inagu dhiman tahay laakiin kelimadu caawa intaysa ku dhan tahay wbilahi towfiiq